alxamdu لlh rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi أجmaعiin qaala اlmusنifu raximah اllahu taعaalى bismi illaahi ilaahay magiciisa oo qura ayaan mualifu kitaabkan ku qorayaa allah araxmaani raxmadda ballaadhan ku sifaysan allah araxiimi raxmaddiisu ay tahay mid khalqigiisa gaadha iclam ogow raximaka allah ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu naxariistay annahu yajibu inuu waajib yahay calayna inaga waajib inagu yahay daynay mukalafiinta tacalumu arbaci masaa'ila masaa-il afara barashadood aluulaa masalada koowaad ee waajibka inagu ahay waxa weeye alcilmu inaynu ogaano inuu cilmi waajib inagu yihi wahuwa cilmigaasi macrifat اllah ilaahay garashadiisa weye wamacrifatu nabiyihi salى اllahu alayh wasalam nebiga garashadiisa weye wamacrifatu diin اlislaami diinta islaamka garashadeeda weeye biladilati lagu garto daliilada athaaniyatu masalada labaad alcamalu waa camalfal iyo ku dhaqan bihi cilmiga lagu camal falo inaynu baranno inay waajib inagu tahay cilmiga inaynu ku camal falno athaalithatuna addacwatu waa yeedhmada ileyhi cilmiga dadka loogu yeedho alraabicatuna waa asabru waa sabirka calaladaa dhibkii lagu sabro fiihi dhibkaasi xaalo u dhacayo madkuurka kaa la soo sheegay dhexdiisa wadaliiluna waxaa u daliilaa in afartaa masalo waajib inagu yihiin qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yihi bismi illaahi اraxmaani اraxiim wاlcasri casrkan ku dhaartay in alinsaana insaan oo dhami lafii khusri khasaaru ku jiraa ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu ilaahay rumeeye wacamiluu sameeye asaalixaat acmaasha wanaagsan watawaaso isu dardaarmay bilxaqi xaqa wanaagga isfaray watawaaso isu dardaarmay bisabr oo sabirka isfaray suuradduna waxay daliil uga tahay afartaasi inay waajib yihiin waxaa la sheegay afartaasi inay yihiin kuwa qura ee khasaare lagaga badbaadayo waxa khasaara lagaga badbaadayaana waa waajib qaala shaaficiyu raximah اllahu tacaala low maa anzla اllahu ilaahay haddaanu soo dejin lahayn xujatan xujo calaa khalqihi khalqigiisa xujo ku ah ilaa haadihi suura suuraddan mooyaane lakafatum xujo waa ugu filaan lahay wa qaala albukhaariyu wuxu uhi raximah اllahu tacaala baabun ee hadaa kani baabun weeye alcilmu cilmigu qabla alqowli qowlka hortii buu ahaadiyo walcamali camalka horti wadaliiluna waxay u daliilay inuu cilmigu qowlka iyo camalkaba ka horeeyo oo in laga horeysiiya ay waajibtay qowluhu tacaala qowlka ilaah uhi faclam ogow annahu laa ilaaha ay laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa kaa-inun ama mawjuudun mid jira inaanu ayn ila allahu ilaahay mooyaane wastakfir lidembika dembigaaga ilaahay asturid iyo dhaafid u weydiiso fabadaa a waa bilaabay buuhi bilcilmi cilmiga ayuu ku bilaabay qabla alqowli waalcamali qowlkiiyo camalka hortood iclam ogow buuhi raximaka allah ilaahay akuu naxariistay annahu yajibu calaa kulli muslim muslim kasta waxa waajib ku ah iyo wa muslimatin gabadh kastaoo muslimada ah. tacalumu haadihi halaathi almasaa'il masaa-ishan saddexda ah barashadooda iyo walcamalu baa waajib ku ah ku camalfal bihina masaaishaa saddexda ah lagu camalfalo aluulaa masalada koowaad ana allaha ilaahay khalaqanaa ina abuuray warasaqanaa waa ina arsaaqay walam yatruknaa ilaahay nagama tegin hamalan iyadoo waxna layna amrin waxna aan layna farin bal arsala ilaahay waa soo diray ilayna inaga rasuulan buu inoo soo diray faman aطaacahu rasuulka qofka adeeca dakhala aljannata jannada ayuu dhabahaan ahaan gelaya waman casaahu ka khilaafaana dakhala naar naartuu dhabahaan gelaya wadaliilu waxaa u daliila in mas'aladaasi <clears throat> barashadeedu waajib ay nagu tahay oo ilaahay subxaana wa watacaala uu inoo soo diray rasuul rasuulkaa qofka adeeca uu janno geliya ka naar qowluhu tacaala qowlka ilaahay uhi innaa anagu arsalnaa waanu diray ilaykum idinka waanu idiin soo diray rasuulan fariiside shaahidan calaykum xaalo uu yahay mid idinku markhaati furaya kamaa arsalnaa saanu ugu diray ilaa fircawna fircauna rasuulan fariiside facasaa waa caasiyey fircawnu fircoon arasuula rasuulkii loo diray fa akhadnaahu waanu qabanay fircoon akhdan qabasho wabiilan ay shadiidan daran athaaniyatu masalada labaad ay waajib nagu tahay inaynu baranno kuna camal fallo ana allaha ilaahay laa yardaa raalli kama aha an yushraka in la wadaajiyo macahu la jirkiisa axadun axad fii cibaadati cibaadadiisa dhexdeeda in la wadaajiyo laa malakun malag in la wadaajiyo raalli kama aha muqarabun mid ilaahay loo dhoweeye walaa nebiyu nebi in la wadaajiyana raalli kama aha nebigaasi oo mursalun mid lasoo diree wadaliiluna qowluhu tacaala way ilaahay u yihi wa ana almasaajida masaajidi lilaahi bay u sugnaatay falaa tadcuu ha caabudina hana baryina maca allahi ilaahay la jirkiisa axadana xadna marka masaajidada meelaha lagu tukado iyo xubnaha lagu sujuudo iyo salaada lafteeda saddexda baa lagu fasiray aلثaaliثaةu ana man ataaca arasuula rasuula qofka adeeca wawaxad allahu ilaahay keliyeeya laa yajuusu lahu uma banaana muwaalaatu man mid xigtaysigii ama xidhiidhintii muwaalaadku waa maxabada iyo tacdiimkiiyo iyo nusrada mankaasoo xaada allah ilaahay khilaafay iyo rasuulhu rasuulkiisa walow kaana mankaasi haba noqdaba aqraba qariiba ka u dhow ka ugu sii dhowe wdaliilu arrintaasi inaanay u banaanayna waxa u daliilay qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yihi laa tajidu heli maysid qowma qowm qowmkaasoo yuminuuna rumaysan billaahi ilaah iyo walyowmi alaakhir maalinka aakhiro oo yuwaaduuna kalgacayl u haya manka xaada allaha ilaahay khilaafiya wa rasuulahu rasuulkiisa walow kaanuu haba noqdaan kuwa ilaah iyo rasuulkiisa khilaafay aabaa'ahum aabbayaashoodii dhalay aw abnaa ama inamadoodii ay dhaleen aw ikhwaan ama walaalahoodii la dhashay aw cashiiratahum ama qabiiladoodii ulaaika kuwaasi kataba ilaahay subxaana watacaala waa geliyey fii quluubihim quluubtooda aliimaana buu geliyey wa ayadahum ilaahay wuxuu ku taageeray biruuxin buu ku taageeray binasrin oo minhu xaggiisa ka ahaaday wayudkilhum ilaahay wuxuu gelin doonaa jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay dareerayso min taxtiha hoosteeda alanhaar webiyaasha khaalidiina xaalayin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaas radia allaahu canhum ilaahay raalli buu iyaga ka noqday waraduu canhu iyaguna ilaahay bay raalli ka noqonayaan ulaaika kuwaasi xisbullaahi kooxdii ilaahay wey alaa hooya ina xisba allaahi kooxda ilaahay hum lmuflixuuna iyagunbaa ah kuwa liibaanaya ee guulaysanaya iclam ogow buu hi arshadaka allah ilaahay ha kugu hanuuniya liطaacatihi ana alxaniifiyata diinta toosan ee milata ibraahiima nabiy llaahi ibraahim diintiisa ahi an tacbud allaha weyi waa inaad ilaahay caabuddo waxdahu xaalo ilaahay kelidii uu ku yahay cibaadadaas mukhlisan xaalaha tahay adiguna mid u saafi yeelaya lahu ilaahay addiina diinta u badhaxtiraya ee aطaacata wاlcibaada wabidaalika arrinkaasi oo ah in ilaahay oo qura la caabudo ayuu amara allahu ilaahay faray jamiica annaasi dadka o dhan oo khalaqahum uu abuuray laha liajliha kamaa qaala tacaala sida ilaahay u yihi wamaa khalaqtu ma abuurin aljina jinka iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduun inay caabudaan cibaado ay u keliyeynayaan mooyaane wamacnaa macnaa yacbuduunna waa yuwaxiduun wa acdamu maa shayga ugu weyne amara allahu bi isaga ilaahay uu amray ay alcibaada addoomaha atawxiidu weeyi tawxiidka albaa ku jirta waa waa cahdiya tawxiidka machuudka ah ee qur-aanka inta badan lagu sheego waa tawxiid alcibaada walihaada buu uhi wahuwa tawxiidkuna ifraad ullahi weyi waa ilaahay keliyeyntiisa bilcibaadati cibaada lagu keliyey lagu koobo wa maa shayga u weyn inahaa canhu ilaahay addoomaha u diiday ashirku weyi wa huwa shirkiguna waa dacwatu gayri waa ilaahay cid aan ahayn in la caabudo macahu ilaahay la jirkiisa wadaliiluna qowluhu tacaala wey ilah uri wacbud اllaha ilaahay caabuda walaa tushriku aw shariika ilina bihi ilaahi shay-an shaynaba aayaddu say u tusinaysaa wuxuu ilaahay addoomaha amre inuu towxiidku ugu wen yahay wuxuu u diidana shirkigu in ugu wenyahy su-aal wajhu dilaalat ilahi calaa dalik aayaddu say u tusinaysaa masaladaas idinkana ma cindakum jawaab amarku awaliye xaw ka tusinaya amarku wuxuu tusinayaa un طalab jaazima si go-an in looga doonayo lakin awaliye xaw ka tusinaya iyo acdamiyo horeyn iyo weyneyn weynaan fadl aayaddan waxaa lagu sheegay xuquuq tobana xaqa sax xuquuqda waxaa loogu horeysiiyey alamru bالtawxiid wacbud اllah markaasaa weliba kuwa kale didkoodiina lama sheegine towxiidka didkiisa oo shirkigana waa la sheegay waa la diiday walaa tushrikuu bihi shaya waxa aayaddu markaa nahyiday ay reebtayna shirkiga ayaa ugu horeeya carabna waxaa lagu yaqaanaa usluubkooda kamida shayga ujeedday u horeysiisa ujeeddo imika markaa tawxiidka loo horreysiiyey oo halkan ka muuqataa ma jirto oon ka ahayn inuu yahay waxaan addoomaha la amray waxa u weyn fa idaa qiila haddii la laka adiga lagu idhaahdo mal usuulu usuushi waa maxay usuusha athalaathatu ee saddexdae alatii taasoo yajibu ay waajib ku tahay cala linsaani insaanka macrifatuha garashadeeda faqul waxaad tidhahdaa macrifatu lcabdi addoonka garashadiisa way rabbahu garto wa diinahu u garto wa nebiyahu u garto nabigiisii mxamedan ahaa sala اllahu عalيه wasalam alsl اأwl faإida qiila laka haddii lagu dhaahdo man rabuka rabbigaa waayo faqul waxaad tiraa rabbii rabbigay allah weeye alladii allahaasoo rabbaanii ikoriyey warabbaa koriyey jamiica alcaalamiina caalamiinta o dhan binicamihi ku koriyey wa huwa rabbigaasi macbuudi kaan caabudayo wey cibaado xaqiigu leh laysa lii ima sugna aniga macbuudun mid la caabudo siwaahu aan isaga ahayn wadaliilu waxaa u daliila inuu ilaahay rabbigay yahay kelidii mar hadduu rabbigay kelidii yahayna kelidii cibaado xaqu igu leeyahay qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yihi alxamdu xamdi dhammaanti lilaahi buu sugnaaday allah rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda caalamiintuna waa makhluuqaadka isku jinsigaa ama afraadda le jinsi markaa wax jinsi la wadaaga wa kulu maa siwa allah wax kastoo ilaahay ka soo hadhaana caalamun wey waynu sheegnay taa ictiraad ku jira muxuu ictiraadkaas makhluuq kasta miyaa la odhan karaa waa caalam haye a markaa makhluuqaadkeeba caalam la odhan karaa magac caalam qaadan karaa afraadda isku jinsiga laakiin haddaanu lahayn fardigu kuwo kaloo ay isku jinsi yihiin xaqiiqada iyo macnaha la wadaaga caalam lama idhahdo soo ma wa ana aniguna waaxidu waaxid baan ahay min dalika alcaalami caalamkaa ka mid ah fa qiila laka haddii lagu hahdo bima carafta maxaad ku garatay rabbaka rabbigaa faqul waxaad tidhahdaa biaayaatihi baan ku aqoonsaday aayaadkiisii oo makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa min aayaati ilaahi aayaadkiisa waxaa ka mid ah waxyaabaha cadaynaya ilaahay jiritaankiisa iyo awoodiisa iyo kelinimadiisa alleylu habeenkiiyo wanahaaru maalintiiyo washamsu qoraxdiiyo walqamaru dayax wa min makhluuqaatiina waxaa ka mid ah asamaawaatu samooyinka asabcu ee toddobada ah wal araduuna iyo dhulalka asabcu ee toddobada ah iyo waman fiihina cidda ku dhex nool ama cidda dhex joogta iyo wamaa beynahumaa iyo inta udhaxaysa waynu sheegnay sababta musanifku raxima llahu tacaala u kala tafriiqiye aayaad iyo makhluuqaad iyagoo wuxuu sheegay dhammaantoodba ay makhluuqaad yihiin idinkaa taa muraajacaynaya wadaliilu waxaa u daliila inay kuwani yihiin calaamado iyo cadaymo ilaahay subxaana wa tacaala tusinaya qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yihi wa min aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah yanaa cadaymaha ilaahay jiritaankiisa tusinaya alleylu habeenkiiy wanahaaru maalintiiy washamsu qoraxdiiy walqamaru dayx laa tasjuduu ha u sujuudina bimacnaa ha caabudina lishamsi qoraxda walaa lilqamar iyo dayxa toona wasjuduu sujuuda lilaahi ilaahi aladii allahaasoo khalaqahuna abuuray fiihi ishaara ilaa ana allaha istaxaqa alcibaadata bikownihi khaaliqan ilahay cibaadada muxuu ku mutaystay inuu khaaliq yahay in kuntum hadaatiin iyaahu ilaahay qura tacbudan inaad caabudaysaan wa qowluhu tacaala baa u daliila ilaahay uu yihi ina rabakum rabbigiin allahu macbuudka xaqaa weeye alladii kaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo walarda dhulalka fii sitati ayaami lix maalmood gudahood ku abuuray uma istawaa dabeetana intaa dabadeed ka kor noqday cala alcarshi carshiga yukshi waa daboolaa alleyla habeenka annahaara maalintu ku daboolaa yatlubuhu wuu raadinayaa xafiifan xaalo u yahay mid degdegaya ama طalaban raadin oo xafiidan deg dega wالshamsa iyo wاlqamara <clears throat> ay wakhalaqa wuu abuura ilaahay ashamsa buu abuuray iyo wاlqamara dayax iyo wاnujuuma xidigaa musakaraatin xaala yihiin kuwo ku sakhiran biamrihi ilaahay amarkiisa qadariga ah alaa hooya lahu ilaahay waxaa u sugan alkhalqu abuurka iyo wاlamru amarka tabaaraka allahu ilaahay baa subxaana wa tacaala barako badnaaday rablcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaaday warabu rabbigu huwa isagu almacbuudu waa ka cibaado xaq u leh oo rabbi baa cibaado xaq u leh weyaan cibaadada macnaheedu wadaliilu waxaa arrinkaa u daliila inuu rabbi uun cibaado xaq u leeyahy qowluhu tacaala ilaahay uu yihi yaa ayuha annaasu dadow icbuduu rabbakum rabbigiin caabuda cibaado ku kaliyeynaysaan aladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray waladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka idinka horreeyey lacalakum tattaquun si aad ilaahay subxaana watacaala aada uga baqataan ayuu ilaahay idiin abuuray khalqiga ku tacaluji sida raajixa alladii allahaasoo jacala lakum idinka yeelay alarda dhulka firaashan gogol wa wasamaaa samadana binaaan saqaf idinka dhigay wa anzala kasoo soo dejiyey min asamaai samada maaan biyo fa akhraja soo saaray bihi biyaha sababtood min athamaraati midhaha xaggoodii risqan risqi risqigaasoo lakum idinka idiin sugnaaday ama lakum idinka idiin soo saaray falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahay andaadan kuwa aada la masaynaysaan wa antum waxaal antum idinku taclamuuna aad garanaysaan ilaahay cid la masaay inaanay jirin qaala ibnu kaiir wuxuu raximah llah macnaha ayuu sheegay alkhaaliqu lihadi ashyaa ashyaada ka abuuray huwa isagu almustaxiqu waa ka mutaystay ee xaqule lilcibaadati cibaada wa anwaacu cibaadati cibaadada noocyadeedu allatii cibaadadaasoo amara allahu biha ilaahay addoomaha uu faray mithlu lislaami islaamkao kale weeye waliimaani walixsaani wa minhu waxaa ka mid a ah madkuurka oo cibaadada ah adducaau baa ka mid a ah. ama wa minhu tacabudka waxaa lagu cibaadaysto adducaau baa ka mida ah, walkhawfu baa ka mida warajaau baa ka mida watawakulu baa ka mida walraqbatu walrahbatu walkhushuucu walkhashyatu walinaabatu walisticaanatu walisticaadatu walistigaaa wاldabxu wاnnadru baa ka mida wagayru dalika baa ka mida kaa la sheegay kuwa aan ahayn oo min anwaaci اlcibaadati xaalo uu ka mid yahay keyrkaasi noocyada cibaada alatii cibaadadaasoo amara allahu ilaahay u amray ee annaasa dadka biha iyada kuluhaa dhammaanteedna lilahi tacala ilahay bay usugnaato kelidii xaq u leh wadaliilu waxaa u daliila cibaado o dhan inuu ilaahay xaq u leeyahay oo in ilaahay lagu gooni yeelaa waajibtay qowluhu tacaala ilahay uhi wa ana almasaajida masaajidii lilaahi bay usugnaatay falaa tadcuu ha caabudina maca allaahi ilaahay maciisa axadan axadna faman sarafa qofka leexiya shay-an oo minhaa cibaadada ka mida ligayr illaah ilaahay cid aanayn qofka u yeela fa huwa qofkaasi mushrikun weeye oo kaafirun ah wadaliiluna qowluhu tacaala weeye ilaahay u yihi inuu mushrik kaafiraya waxaa u daliila waa qowlka ilaahay u waman yadcuu qofka caabuda maca allahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara macbuud kale laa burhaana wax xujaahi lahu isaga uma sugnaan oo bihi arrinkaa uguma sugnaan fa inamaa xisaabuhu xisaabtiisuna cinda rabbihi unbay ahaatay innahu arrinku wuxuu yahay laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruun kuwa kufaarta ah ee gaalada ahi ma liibaanaan wفي الxadيiثi marka ilى an akhara laa burhaanana dee sifa waynu ka dhigi karnaa kaasoo laa burhaan waxujilow isaga bihi aan ugu sugnayn mafhuumno male sidaynu sheegnay waaqicun baa la cadaynaya wa fi اlxadiiثi adducaaءu ducadu mkul cibaadati cibaadada dhuuxeeda wey wاdaliilu waxaa u daliila ducadu inay cibaado tahay qowluhu tacaala ilaahay u uhi waqaala rabkum rabigiin wuxuu yihi udcuunii ibarya astajib lakum baryada waan idinka ajiibi doonaa waa ducaaulmas'ala mar haddii ijaabo la sheegay in aladiina kuwa yastakbiruuna iska kibrinaya can cibaadatii sayadkhuluuna way geli doonaan jahannama jahanamay geli daakhiliina xaalo ay yihiin kuwa dulleysan aayaddu halay ka tusinaysaa ducadu inay cibaadata aye afar meelood aye udcuunii kul ma amara allahu bi amra iijaabin aw istixbaabin fahuwa cibaada iyo wacdulijaaba oo dee nooc isaaba ah abaalmarina kul ma wacada allahu calayhi alisaabata fahuwa cibaada haye iyo inuu ilaahay ducadii cibaado ku tilmaamay uu yihi yastakbiruuna can cibaadati haye iyo alwaciidu calى man taraka الducاء whada yadul alى ana weliba istikbaara whada yadul calى ana الducاء cibaada jazaka الlahu khayra wdaliil اkhوfi baqu inuu cibaadiye waxa u daliila qowluhu tacala ilah uri falaa takaafuuna ka baqina khaafuuni aniga iga baqda in kuntum haddaa tihiin muminiin halkay naga tusinaysaa aayadana khawfku inuu yahay cibaado amara allahu bilkhawfi minhu wa nahaa can alkhawfi can gayri sax weji kale weji kale aye in kuntum tacliiq aliimaan bilkhawf oo haddaanu markaa khawf jirin iimaan ma jiro wayaan macnaheedu sooma kulu maa callaqa allahu bihi liimaana fahuwa cibaada wdaliilu rajaa-i rajadu inay cibaado tahy waxaa u qowluhu tacaala ilaahay uhi famankii kaana hada yarjuu mid rajaynay liqaa rabbihi rabbigii araggiisa falyacmal ha sameeya camalan oo saalixan wanaagsan walaa yushrik yaanu u shariik yeelin oonu la wadaajin bicibaadati rabbi cibaadada rabbigiina axadan axada wadaliilu tawakuli tawakulku inuu cibaadaya waxaa u qowluhu tacaala ilaahay uhi wacala allahi ilaahay oo qura falyatawakal ilmuuminuun muuminiintu ha tala saartaan aayaddan se inoo tusinaysaa tawakulku inuu cibaadaya naj laba weji alأwl xasru الtawakul biاllah waxa wamaa xasara allahu bidatihi aw binafsihi min afcaali اlcibaadi fahuwa cibaada waxa afcaasha addoomaha kamida ee ilahay uu isku koobaano waa maxay عباad وعlى الlahi فlyتwkل المؤmiنون الثاني تعليq الإيمان bه in kunتم مؤمiنiin lama odhan hay شharطا في الإيمان نaعم فlyتwkل miyadan arkeyn أmrka almru bالtawakul maxaa idin qoran aayadda kale idin qoran miya waxaa lahi fatawaklu in kuntum muminiin waxaa lahi falyatawakl muminiin buu qoranya kitaabkani sax wey taasaa nuskadaasaa sax marka tacliiq اlimaani bihi soo ma iyo alamru bالtawakul bade tan lafteeduna de waxay noqonaysaa aلthanaaءu calى اlmutawakiliina bاliimaan oo kuwa ilaahay tala saartay ilahay muxuu ku amaanay iimaan de imaanbu ilahay ku sifeeyey wa qowluhu baa u daliila uhi man yatawakalka tala saarta calى اllahi ilaahay fahuwa ilaahay xasbuhu kaafiyinka ku fila weeye wadaliilu الragbati wالrahbati wاlkhushuuci qowluhu tacaala wey uu hi inahum iyagu ambiyadaa iyo dadkaa lasoo sheegay kaanuu waxa yusaaricuun kuwa u degdega fi lkhayraati ilى اlkhayraat wayadcuunanaa bay ahaayeen kuwana caabuda ragaban ay raagibiina xaala ay yihiin warahban waraahibiina xaala ay yihiin wa kaanuu waxay ahaayeen lanaa anaga un khaashiciina kuwa noo khushuuca wadaliilu khashyati qowluhu tacaala wey ilah uhi falaa takshawma ka baqina kufaarta iyo mushrikiinta wakshowni anigu niga baqa wadaliilu inaabatina qowluhu tacaala wa ilah uhi wa aniibu ilaa rabbikum rabbigiin u noqda wa aslimuu lahu oo u hogaansama wadaliilu isticaanati qowluhu tacaala wa ilahay u ihi iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin ma alfarqu bayna alinaaba watawba alinaaba watawba farqiga udhexeeya wax haye istaag istaag bas salaada faralkaabuu tukan jiray sunuu ku daray oo inaaba miya intaas tasiiska xagga hoose ka soo dhis inaabadu waa maxay marka koowaad waa dhe horta ay la socoto aye ziyada طaaca sax wey adna waad saxsanta yaعnaa waa tawbo ay la socoto maxay inuu طaaco ziyaadiyey qofku dembi buu ka toobad keenay camalkii wanaagsanaan uu kordhiyey oo camal aanu qabla tawba samayn jirin ayuu bacda tawba samaynaya marka muxuu musanifku u sheegi waayey tawbada sharax baynu baxbaxsanaynaa ee ugu gaabsado haye لأن الإناabة تتضmن الtوبة waa twبة وزiyaadة soo ma towbadii dheeraad marka u kaga kaaftoomay وdليل الاستعاanaةi استiعاanadu inay cibaadata waxa u daliila qowluhu taعalى ilah uhi إyaaka adigoo quraanu nacbudu ku caabudayna وyaaka adoo qura nastaciinu kaalmaysanayna وفي الxadيiثi ida اstacanta haddaad kaalmo dalbayso faاstacin bالlah ilaahay kaalmo weydiiso وdليل الاستiعاadaةi magangalku inuu cibaadiyo waxa u daliila qowluhu tacala ilahay uhi qul waxaad tihi acuudu waxaan magan gelayaa birabbi اlfalaq waaga kala dilaaca allah rabbiga u ah wa qul waxaad tidhahda acuudu waxaan magan gelayaa birabbi الnaas jinka iyo insiga rabbigood wadaliilu اstigaahati qowluhu tacala ilaah u uhi id wadkur xus id waqti tastakiisuuna rabakum rabbigiina aad kaalmo weydiisanayseen idinkoo xaalad adag ku jira faاstajaaba lakum ma lfarqu bayna adducaa wاlistigaatha الduعاء والاsتiغاaثة maxay u kala duwan yihin msrashid baad kaga timaadee macluumaadka dhaay ma الفرق bين الduعاء والاsتiغاaثة adoo hore ad u jawaabtay aye تفضل نaعم الduعاء waa cam istiqaaho kasta waa duco lakin duco kasta istiqaaho ma istiqaaha maxay la gaartay waa ducada nooceeya ya ah, ducaa lmakruum adducaau cinda shidda ayaa gooni loo ihahdaa maxay alistiqaaha oo fastajaaba lakum oo ilaahay subxaana watacaala uu idin ajiibay wadaliilu dhabxi gowrucu inuu cibaadiye waxa u dila qowluhu tacala ila yuhi qul waxaa tiraa ina salaatii salaadahaygii nusukii wanusukii gowracaygiiyo maxyaaya nolosheedii mamaatii dhimashadu lilaahi bay u sugnaaday rabi lcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaaday laa shariika mid la wadaaga ee fii daalika kaa dhexdiisa lahu isaga uma sugnaa bidalika arinkaas oo inaan ilaahay arrimaha ku gaar yeelaa umirtu lay amray waana aniguna awalu lmuslimiina baanahay qofka u horreeya ilahay hoggaansamaya wa min aلsunati wاdaliilu waxaa u daliila wadaliilu dabxi min الsuna daliilka gowrucu inuu ibaad cibaadaya tusinaya axaadiista kamidi qowluhu wey alayh الsalatu salaam lacana allahu ilaahay ha nacdalo ama wuu nacdalay man dabaxa qofka u gowraca ligayr ilah ilahay cid aanay wadaliilu nadrina qowluhu tacaala way ilaahay uhi yuufuuna way oofinayaan kuwaa jannada loo ballan qaaday binadri bay oofinayaan wayakhaafuuna way ka baqayaan yowma maalin kaana waade sharuhu dhibkiisu mustaiiran mid faafa ee muntashiran alaslu thaani asalka labaad waa macrifatu diin اlislaam waa diinta islaamka in la garto biladilati lagu garto wa huwa islaamku alistislaamu waa hogaansanka lilahi ilaahay loo hogaansamo bitowxiidi loogu hogaansamo alistislaamu waa isu dhiibista lilaahi ilaahay laysu dhiibo bitawxiidi laysugu dhiibo keliya ilahay la keliyeynay walinqiyaadu waa hogaansanka lahu ilaahay loo hogaansamo oo biaacati amar qaadasho loogu hogaansamo iyo wlbaraa'atu in laga fogaado wlmubaacadatu min ashirki shirkiga wa ahlihi iyo ahlu shirkiga islaamkan uu qeexay musanifku waxau islaamku islaam caama iyo islaam khaasa labadaa macno ugu soo aroraa fi اkitaabi والsuna kii caamkaa mise waa kii khaaska kii caamkaa soo ma waa diinu jamiic اlambiya wahuwa isagu halaaثu maraatibo weeye waa saddex derajo ayaa islaamku uu leeyahy markaa alislaam huna bimacna diin weeye soo ma ila saddexdan waa maraatibtii diintee alislaamu ama wahuwa diin اlislaam halaaثu maraatibo weeye alislaamu walimaanu walixsaan wa kulu martabatin martabo kasta laha waxaa u sugnaaday arkaanu fa arkaanu lislaami islaamka tiirarkiisu khamsatu waa shan shahaadatu waa qiris la qiro an laa ilaaha ilaa macbuuda mid la caabudo bixaqin lagu caabudaa mawjuudun inaanu jirin ila allah wa ana muxamedan iyo in muxamed in la qiro ana muxamedan rasuulu llahi wa iqaamu salaati weeye wa itaau zakaati weeye wa sawmu ramadaan weeye wa xaju beyt illahi alxaraam weeye fadaliilu shahaadati shahaadadu inay arkaan islaam ka mid tahay waxaa u daliila qowluhu tacaala ilaahay u hi shahid allahu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xukumay annahu laa ilaaha mid la caabudo bixaqin lagu caabuda inaanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane walmalaaikatu malaaigtiina waxa ay garteen oo ay ictiqaadeen oo ay ku qowleen ay bayaamiyeen shahaadadu maxay ahayd macaani badan bay fi lugat alcarab ku lahayd soo ma halkana maxay koobsanaysaa shahaadadu cilmi اعtiqاad iyo qowl iyo bayaan qowl iyo bayaan saddexda arimood bay koobsanaysa wاlmalaaئikaةu baa qiray ilahay waxdaaniyadiisa o baa qiray qaa'ima waxaynu ka xaalaynayna lafduljalaalaha shahid allah qaa'ima ilaahay wuxuu arrinkaa qiray xaalo u yahay ku taagan bilqisti ay bilcad oo towxiidku waa cadaaladii dhabtahayd wey shirkiguna waa waa ulmi ina shirka la ulman cadiim laa ilaaha ilaa macbuuda mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa ilaahay mooyaane alcasiizu allaha qaalibka alxakiimu ee xukunka iyo xikmadaba ku sifaysan wa macnaaha laa ilaha ilaa macnaheedu laa macbuuda weeye mid la caabudo bixaqin lagu caabudaa ma jiro ila allah mooyaane ashcariya maxay yidhahdeen laa ilaha illa macnaheedu maxay ba yihahdeen laa qaadira cala اlاkhtiraaci ila allah waana baail taas maxay isku haysteen nebiga iyo mushrikiintu mushrikiintu intaa way qirsanaayeen hadduu macnaheedu intaa yihi maxay isku haysteen ma suurtagal baa qofku erey uu macnihiisa ogol yahay inuu erey ahaan u diido markuu nebigu ku uhi qulu laa ila ila tuflixuu ina hahdaan waa run oo cibaadada ilaahay oo qura baa xaquloo cid kale xataa lama sii marsiin karo laakiin odhan mayno laa ilaha illa اllah mish macquul yani inay yidhaahdaan baan ujeedaa laa khaaliqa ila اllah ama laa qaadira cala اktiraac ila اllah lakin laa ilaha illa odhan mayno suurtagal maa taas qur-aankuna wuu caddeeyey waxay diidanaayeen ajacala alaalihata ilaha waaxida in la dhaha macbuud quro cidna aan loo sii marin baa la caabudaya taasay diidanaayeen oo wasaa'id bay sugayeen marka ihbaat lwasaa'id bayn اllahi wa bayna khalqihi fi lcibaada ayay mushrikiin ku noqdeen qofku hadduu ku darsado inuu ihaahdo khaaliq kalea jira waa kufri kale iyaduna lakin waxaa kufriga shirki qofka ugu filan hadaanu shirki kaleba samayn inuu isaga iyo ilaahay cid udhaxaysiiyo fi lcibaada so waadix ma aimada luqadaynu ka sheegnay waxay ilaah ku fasireen wakadalika aimatu الtafsir wاlxadiiث wاlcaqiida inxiraafkooda fi baabi tawxiid اcibaadana waxaa sababa inu nihi inxiraafun fi macna laa ilaha illa lah bal fi macna ilah wuxuu ihi laa ilaaha qaala wuxuu ihi laa ilaaha buu ihi naafiyan ama yaquul wuxuu odhanaya qofku laa ilaaha naafiyan xaalo uu diidayo jamiica maa shay dhammaantood yucbadu la caabudo min duuni illah oon ilaahay ahayn wayaquul wuxuu odhanayaa ilaa huwa muhbitan xaalow yahay mid sugaya ama waqaala wuxuu ihi ilaa huwa muhbitan xaalow yahay mid sugaya alcibaadata lilaahi ilaahay usugay waxdow kaa xaalo ilaahay cibaado kelidii u ku yihi oo laa shariika mid la wadaagaa lahu ilaahay fii cibaadatihi cibaadadiisa aan ugu sugnaaday waxyaabaha aadka u shaneeca waxaa ka mid a shacriyada mutaahiriinta qaarkood inay tasriixiyeen mushrikiintii carbeed haddaanay ictiqaadi lahayn asnaamtu inay la madax bannaan yihiin amarka iyo maamulka caalamka haddaanay ictiqaadi lahayn cibaadada caabudaya shirkiba may noqotay bay dhah marka dee macnaheedu wuxuu noqonayaa qofku hadduu jamiic alcibaadaat ilahay cid aan hayn u sameeyo laakiin aanu ictiqaadin inuu khaaliq yahay ama amarka iyo maamulka caalamka inuu la gaar yahay mushrik noqon maayo arrintaana maanta aad baa loo tarwiijiyaa baryahan dambe kamaa anahu sida laysa lahu kamaa anuu siduu u yahay laysa lahu inaanu usugna ilaahay shariikun mid la wadaaga fii mulkihi maamulkiisa milki haddii la dhaha miimta la hoos dhigana lahaanshaha ayay noqonaysaa bidami اlmiim waa atadbiir almulku bikasri اlmiimna waa lahaanshaha weeye wa tafsiiruhaa laa ilah ila tafsiirkeedu aladii tafsiirkaasoo yuwadixuhaa oo cadaynaya qowluhu tacaala weeye uu yihi ilaahay wid wdkur xus id wakti qaala u yihi ibraahimu liabihi abiyu ku yihi waqowmihi tolki inanii anigu baraaun beri baan ka ahay mima tacbuduuna waxaad caabudaysaan ila aladii alihii mooyaane fataranii abuurkayga bilaabay markaan laa ilaha illa maxaneed waa ya inanii baraaun mima tactaqiduuna fiihi arububiya miyuu yihi nabiy llahi ibraahim beri baan ka ahay kuwaad aaminsantihiin inay rabiye yihiin ama sifaadka rabi inay leeyihin ma odhan waay qoomkiisu taamay aaminsanayn bal ilaahay bay caabudayeen walihaada waxay caabudayeen oo dhan inuu beri ka yahay buu sheegay tan muxuu kasoo reebay allah khaaliqee abuuray buu kasoo reebay marka waa laa ilaha illa macnaheedii wa qowluhu marka qur'aanka laa ilaha illaa fasiray tafsiirkeedana cid kale la weydiin maayo wa qowluhu tacaala baa fasiraya ilahay ui qul waxaa tira ya ahla kitaab kuwa kitaabka la siiye waa yahuud iyo nasaare tacaalow kaale ilaa kelimatin u kaale sawaaءin baynanaa wa baynakum annaga iyo idinka dhex inoo ah anlaa nacbuda weeye kelmadaas waa inaynan caabudin ila اllaha allah mooyaane walaa nushrika inaanu shariik yeelin bihi ilaahay shay-an kelmadda tafsiirkeed kelmaddii maxay noqotay anlaa nacbuda ila lah waa kaa tafsiirkeeda kelmaddii maxay noqotay walaa nushrika bihi shaya tafsiirkeedu waa ka alaa nactaqida khaaliqan gayr allah saa ugu yeedh miyaa la yidhi iyaguba taa way aaminsanaayeen khaaliq kale inaanu jirin walaa yatakida aanu yeelan bacdunaa barhkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiyo min duuni illah bimacnaa aanu ku adeecin fi اtaxliil wاtaxriim wاtashriic fain tawallow hadday jeestaan faquluu waxaad tirahdeen ishhaduu markhaati haada markhaati ka ada bianna muslimuun annagu inay kuwa ilaahay waxidaya u hogaansamaya wdliilu shahaateen mxameda rasuul lah qowluhu tacaala weeye ilaah ui laqad jaakum waxaa idin yimi dhab ahaan rasuul rasuulkaas oo min anfusikum idinka idinla jinsiya oo bashar sidiinoo kale ah casiizun calayhi oo ay ku culus tahay maa canidtum waxa idin dhibaya xariisun oo a mid ku dadaalaya calaykum calaa hidaayatikum hanuunkiina oo bilmuminiina muminiinta uuna ra'uufun mid u turis badan oo raxiimun u naxariis badan wamacnaa shahaateen maxameda rasuul اllah taacatu weeye waa in lagu adeeco fimaa amara wuxuu amray watasdiiqu waa in rasuulka loo rumeeyo fimaa akhbara wuxuu ku waramay ee maadi ama mustaqbala waijtinaabu maa shayga in laga dheeraado weeye naha canhu oo addoomaha ka reebay oo wasajara u diiday waanlaa yucbad allahu waa in aan ilaahay lagu caabudin ilaa bima sharaca wuxuu sharciyeeyey ilaahay waxaan ahayn wadeli ah, rasuulka ka dhigin ilaa bima ila bima sharca rasuuluna wa daliilu salaati markaa maxayu nidhi ma macna laa ilaha ila اllah ba intanuu musanifku sheegay ya macna maxamed rasuul lah miya waa muqtada maxamed rasuul lah wa daliilu salaati salaadu inay arkaanta islaama ka mid tahay iyo wazakaati zakada daliilkeedii wa tafsiiru tawxiidi qowluhu tacaala wa ilahay uri wamaa umiruu lama amrin ahlulkitaabka ilaa liyacbud اllah ilah inay caabudaan mooyaane mkhlisiina xaale ayyihiin yihiin kuwa u gaar yeelaya lahu ilahay addiina cibaadada xunafaa xaale ay yihiin kuwa ilaahay towxiid ku qaabilaya oo shirkigana ka imanaya wa yuqiimu salaata salaada inay ogaan min wax ka lama amrin wayutu zakata sakada inay bixiyaan min wax ka lama amrin wadalika arrinkaasi oo ah towxiidka salaada oogisteeda iyo sakada bixinteedu diin اlqayima weeye waa diintii wanaagsaneed diin milati اlqayima wdliil صiyaami soomku inuu arkaanta islaamka kamid yahy waxa u daliila qowluhu tacala ilah wey yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba waa la faral yeelay calaykum duguudkiina asiyaamu soomka alcahdiyaa ku jirta soomu ramadaan baa loo jeeda kamaa kutiba sida loo faral yeelay cala aladiina kuwii dushooda min qablikum idinka idinka horeeyey lacalakum tattaquun si aad ilahay uga baqataan baa laydinku faral yeelay wadaliilu xaji qowluhu tacaala weeye ilah uhi ilaahay waxaa u sugnaaday oo waajib u ah oo cala naas dadka dushooda ugu sugnaaday xiju lbeyti guriga xajintiisa man istaaaca ka awooda ayuu ilaahay xaj ku leeyahay ilayhi guriga xaggiisa sabiilan wado waman kafara ka gaaloobana faina allaha ilaahay haniyun kaaftoon buu ka yahay can ilcaalamiina caalamiinta almartabaة الthaaniya aliimaan wey wa huwa iimaanku bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan laagood aclaaha laagta ugu sar ugu fadliga badani qowlu laa ilaaha ila اllah wey wa adnaaha ta ugu fadliga yarina imaaطaة اlأdaa dhibka oo laga leexiye way can طariiqi wadada wاlxayaau xishoodkuna shucbaة waa laag min aliimaan laagaha iimaanka ka mida wa arkaanuhu marka iimaankan u qeexay waa kee ma alimaan اlcaam ba mise waa iimaanka khaaska iimaanka maraatib الdiin ka midina ma alimaan اlcaam ba diinto diintoo ay soo gelayso mise waa aliimaan اkhaas waa aliimaanu khaas marka halkaa ictiraad yar baa jira inu sooma wa arkaanuhu iimaanka tirarkiidu sitatu waa lix an tuumina weeye waa inaad rumayso biاlahi ilahay wamalaa'ikati aad rumayso kutubi aad rumayso warusuli aad rumayso walyowm اlaakhir aad rumayso watumin aad rumayso biاlqadari qadarka khayri wa shari kuwa kaleo dhan uu ku cadfayey qadarka muxuu hi watumina biاlqadari haye ya tanbiih tawkiid ayb had iyo jeer marka hadalku uu dheeraadana waa lagu soo celiyaa waay wdaliil waxa u daliil calى hadi arkaani sita arkaanta lixda qowluhu tacala way ilahay uhi laysa bira an tuwaluu wujuha laysa tawliyatu wujuuhikum wejiyadiina jeedintoodu qibla اlmashriqi wاlmaqrib aada u jeedisaan maaha khayrkii oo dhan walaakina albira hase yeeshee khayrka oo dhami man aamana biاllah ficlu man aamana biاllah ama biru man aamana biاllahi wey wاlyowm اlaakhir wاlmalaaikati wاlkitaabi wالnabiyiin wadaliilu qadarina qowluhu tacala w ilahay uhi ina anagu kula shayin shay kaste khalaqnaahu waanu abuuray biqadarin qadar baanu ku abuuray almartabatu thaalitثatu alixsaan waaye wahuwa ixsaanku rukn waaxidu wey waxaan ihi halkaa shay waaxida isagoo arkaan ma lahayn wa huwa buu yihi ixsaanku an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabudo kaanaka taraw saad aragtid oo kale fain lam takun haddaanad in taraahu inaad ilahay aragtid fainahu yaraak ilahay isagaa ku arka wadaliilu qowluhu tacaala weye ilah uhi in allaha ilaahay maca aladiina kuwii buu macooda ahaaday oo binasri wataayiid macooda uu ku ahaaday itaqow ilaahay diintiisa ku camal falay waladiina kuwuu macooda ahaaday hum iyagu muxsinuuna kuwa ixsaan samaynaya wa qowluhu tacaala ilah uhi watawakal tala saaro cala alcasiizi allaha gaalibka araxiimi raxmadda khalqiga soo gaadha ku tilmaaman alladii allahaasoo yaraaka ku arka xiina taqumu markaad salaada isu taagto wa taqalubaka gudgadoonkaaga arka fi saajidiin kuwa tukanay dhexdood gadgadoomayso wa qowluhu tacaala ilaahay uu yihi wamaa takuunu ma aatid fii shaanin arrin dhexdii arrimaa ka wamaa tatluu ma akridid yani minhu qur'aanka isagoo kamida min qur'aanin wax qur'aana ma akridid ama minhu waxyiga isagoo kamida min qur'aan walaa tacmaluuna ma samaysaan min camalin ilaa haddii ay arrimahaasi dhacaanna kunaa waxaanu ahani calaykum dushiina shuhuudan ay xaadiriin id wakti baanu shuhuudan calaykum ahaanay tufiiduuna aada gudagelaysaan fi ama tacmaluuna ama aada samaynaysaan wadaliilu waxaa u daliila arkaan maraatib اdiin oo dhan min asunati xaalad daliilkaas sunaa uu kamid yahay wdaliilu he calaa maraatib اdiini kuliha min asunati xaalo uu kamid yahay xadiida nabiga waa xadiidu jibriila jibriil xadiidkiisii almashhuur ee caanka ahaa can cumar bn اkhaaab radi allahu canhu yaa kaloo laga wariyay xadiidka abu hureyra xadiidu abi hureyra waa fi صaxiixayn xadiidu cumarna waa fi صaxiixi muslim limaada اkhtaara muصنif xadiida cumar maca anahu fi muslim faqط maxaa ku jira fawaaid zaaida baa ku jirta صaxiix qaala wuxuu uhi cumar baynamaa waqti naxnu anagu juluusun kuwa fadhi aanu nahay cinda rasuuli illaahi rasuulka ila agtiisa daata yowmin maalin id waqti طalaca uu soo baxay calayna annaga nagu soo baxay rajulun ninkaasoo shadiidu bayaadi الhiyaabi dharka caddaantiisu ay daran tahay shadiidu sawaadi shacri timaa madowgiisuna u daran yahay oo laa yuraa aan la arkayn caleyh dushiisa aharu safari safar raadkii oo boor iyo basaastoon aanay ka muuqan walaa yacrifu aanu garanayn axadun axadoo mina annaga naga midi xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi sala اllahu alay wasalam faasnada uu tiiriyey rukbatey labadiisii jirib ilaa rukbatey nebigiisa labadiisii jilib wawadaca uu dhigay kafeyhi labadiisii cukurna calaa fakiday nebiga labadiisa bowdo wa qaala wuxuu uhi yaa muxamadu akhbirnii iga waran can ilislaam faqaala wuxu uhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alislaamu an tashhada waa inaad dirto an laa ilaaha macbuud inaanu jirin bixaqin lagu caabuda ila allah wa ana muxameda muxamedna rasuul llahi inuu yahay watuqiima salaata watu'tiya zakaata watasuuma ramadaan wataxuja albeyta in istaطacta haddaad awooddo ilahi xaggiisa sabiilan wado qaala wuxu uhi sadaqta run baad sheegtay facajibnaa lahu ay minhu waanu ka yaabnay yas'aluu weydiinaya wayusadiqu run baad sheegtayna uu leeyay qaala faakbirnii iga waran bu uhi can iliimaani qaala an tumina waa in rumaysa biاllahi wamalaa'ikati wakutubihi warusuli walyowmi اlaakhir wtumina bqadr khayr wshar qaala sadqta run baad sheegtay qaala faabirnii iga wara can isaan qaala wuxuu yihi ixsaanku an tacbud allaha wey inaad ilahay caabudo kaanaka taraahu sad aragtid aad u caabudo fain lam takun taraahu haddaanad aragna fainahu yaraaka inaad caabudo adigoo dareensan inuu ku arkay ilahay qaala wuxu uhi faakbirnii iga wara can saacati qiyaamaha can waqti saaca qaala wuxu uhi mal mas-uulu laga wareysamaya canha qiyaamaha ma aha biaclama mid uga ogaal badan min asaa'il ka weydiinaya ay laa aclamu kama anta laa taclam qaala wuxu uhi faakbirnii iiga waran can amaaraati calaamadihi qaala an talida waa inay dhasho alamatu addoontu raba taha sayidkeeda wa an tara waa inaad aragto alxufaata kuwa cagaagane alcuraata qaaqaawane alcaallata ee caydha ee ricaaasha ee ari ah oo yatataawaluuna isugu faanaya fi lbunyaani dhismaha dherarkiisa iyo quruxdiisa dherarkiisa iyo dhalaalkiisa qaala wuxu uhi uma inطalaqa dabeetana wuu dhaqaaqay falabithtu waa nagaaday maliyan baan nagaaday yanaa ma wakti dheer uma qaala lii wuxuu igu yihi rasuulku yaa cumaru atadri miyaad garanaysaa man isaa'il weydiiyuhu ku ahaa qultu waxaan ihi allah warasuulu aclam qaala wuxuu uhi fainahu jibriilu isagu waa jibriil oo ataakum idin yimi yucalimukum si uu idin bara diinakum alsl الthalith aslka saddexaad macrifatu nabiyiku muxamadi sala allahu alayh wasalam huwa nebi maxamed nasabkiisu ku bilaabay wakaana ashrafa annaasi nasaban muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashimin wahaashimuna waa min quraysh wa qurayshuna min alcarabi bay ka mid yihin wlcarabuna min duriyati ismaaciila ibni ibraahima bay ka mid yihin alkhaliili alayhi wacalaa nabiyina afdal salaati wasalaam maa alcarab alcaariba misl mustacriba walahu nabiga waxaa u sugnaa min acumri cumri xaggii waxaa uga sugnaa oo uu jiray halaaثu wasituuna saddex iyo lixdan sanad oo sanadood minhaa waxaa ka mid ahaa saddex iyo lixdanka arbacuuna afartan qabla nubuwati ahaa wa halaaثun waxishunay saddex iyo labaatan fi nubuwati intuu nebi ahaa markaa uu jiray nubi-a ah waxaa loogu waramay oo nebi lagaga dhigay biqra wa ursila waxaa lagu diray oo dadka loogu diray bilmudathir wa beladuhu wadankiisuna makatu weeye bacahahu allah ilaahay baa la soo diray binnidaarati digis can ishirki uu ka digo iyo wayadcu dadka inuu ugu yeedho ila tawxiidi wadaliilu in intaa lala soo dirayna waxa u daliila qowluhu tacala ilahay uu yihi yaa ayuha lmudathir ka isdadayow qum kaco faandir dadka udig warabaka rabbigaana fakabir weynee tawxiid weynee wahiyaabaka camalkaagana faahir daahiri oo shirki ka daahiri warujza asnaamtana fahajur ka fogow walaa tamnun hamana sheegan tastakir adoo waxaad samaysay wax badan u arka walirabbika rabbigaa una fasbir usadir wamacnaa qum faandir yundir waa inuu ka diga can shirki wayadcuu ila tawxiid towxiidka dadka ugu yeedho warabaka rabbigaana fakabire cadiim weyne bitawxiidi ku weyne wahiyaabaka camalkaagana faahir ay ahir ahir acmaalaka acmaashaada can shirki ka ahir warujzana fahjur tafsiirkaa maa maxaan rajaxaya baynu nihi ile waa dharkii caadiga ahaana waa lahi tahaaraduna waa najaasada in laga dahiro saa musanifku ufasirina waa loo fasiray maxaynu u rajaxnay tafsiirka musanifka maxaan rajaxaya baynu nidhi ya siyaaq oo ah in aayadaha ka horeeya kuwa ka dambeeyaaba shirkigi ka hadlayaan soo ma arrin kale dee inay tahay suuraddii labaad soo degtayba oo markaa طahaaro iyo salaad iyo hawlahaas weli aanay iman arujzuna alasnaamu weeye wahajruhaana tarkuha waa in laga tago walbara-atu minha oo laga bari noqdo iyada iyo wa ahlihaa dadkeedaba akhada wuxuu ku qaatay nebigu calaa hada arrinkaa ah inuu dadka tawxiidka ugu yeedhayey shirkigana uga digayay cashara sane toban sanood yadcuu wuu yeedhaya ila tawxiidu dadka ugu yeedhaya wa bacda alcashri tobankaa sannadoodee kasoo bilaabmay maalintii lasoo diray curija bihi waxaa la korsiiyey ila sama wafuridat waa lagu soo faralyeelay caleyhi dushiisa asalawaat lkhams salaadaa shanta wa sallaa waa ku tukaday nebigu fii makatana halaaa siniina saddex sannadoodoo ka horreeyay hijrada wa bacdahaa saddexiyo tobankaas sannadood dabadood umira waxaa la amray bilhijrati uu hijrooday ila lmadiina walhijratuna alintiqaalu waa wareega min beledi shirki laga wareego ilaa beledi lislaami loo wareego walhijratuna fariidatun faral bay ku tahy calaa hadihi lumma min beledi shirki in laga hijroodaa faral ku ah ilaa beledi islaam loo hijroodo wahiya hijradu baaqiyatun waa mid jiraysa ilaa an taquuma saaca ilaa qiyaamu kasoo dhawaanay ilaa an taquuma saaca ilaa eh, an yaqruba qiyaamu saaca wadaliiluna qowluhu tacaala way hijradu inay waajibtay oo faraltay waxaa u daliila qowlka ilaah yidhi in aladiina kuwa twafahm malaaikatu malaaigtu ay oofsanayaan aalimi anfusihim xaala yihiin kuwa naftooda dulmiyey oo ku dulmiyey hijradii waajibka ku hayd inay ka tageen qaaluu waxay dhaheen malaaigtii fima kuntum maxaad qabanaysa inaad ku sugnaydeen qaaluu waxay dhaheen kuna waxaana mustadcafiina kuwa la daciifsaday fi lardi dhulka maka dhexdiisa qaaluu waxay lam takun miyaan ahayn ardullaahi arlada ilaahay waasicatan mid ballaarhan fatuhaajiruu markaad hijrootaan fiiha fa ulaaئika kuwaasi maawaahum hoygoodu jahanamu weeye wasaat way xumaatay jahanami masiiran meel loo noqdo ila اlmustadcafiina mooyaane kuwii la tunjileecsaday min arijaali xaalo ay ka mid yihin iyo wnisaai dumarkii walwildaani ubadki laa yastaiicuuna kuwaasoon awood ahayn xiilatan xeelad ay ku hijroodaan iyo walaa yahtaduuna aan ku hanuunan sabiilan wada ay hijrada u maraan fa ulaaئika kuwaasi casa allahu ilaahay subxaana watacaala waxa uu xaqiiqo ku yahay an yacfuu canhu inuu cafiyo kaana allahu ilahay wuxuu ahday cafuwa gafuuraa aayaddan say noo tusinaysaa hijradu inay waajibtay haye haye tafadal baaraka allahu fik أن الlaha waصfa man taraka الهiجرaة الwaaجibaةa أnahu ظlma nafسه صaحيiح وwصف الفاacل bالظulm daliil عalى xurmaةi ficlihi naعam waaxidة ثaaniيا haye الwaعيid الشhadيid عalى tarki الهiجرة faulئika maawaahم جهنم sاءت مصيرا طيب ثالثا هي أن الله إيش عفى عن المستضعفين صحيح هذا دليل على أنه يعاقب على غير أنه يعاقب غير المستضعفين على ترك الهجرة wqowluhu tacaala baa u daliila hijradu inay faral tahay ilahay uhi yaa cibaadiya addoommahayga aladiina kuwaasoo aamanuu in ardi dhulkaygu waasicatun waa mid ballaarhan fa iyaaya facbudun anoo qurhay caabuda tanaa ka adag aayaddani see utusinaysaa hijiradu inay faral tahay aya rijaal tafadal baaraka allahu fiik a ku celi haye in ardi waasicatu haye a in baa kaa dhiman labaa la isku qabanaya in ardi waasicatun iyo arrin kale e isqabadsi labada baarak allahu fik aye haye fadal ya dikru sicaة الأrض وتacqiib dalika bاlأmr bاlcibaadة yatadamanu alأmra bاlhijra jazaka الlah khayr waranka ilaahay uu ku waramay dhulkiisu inuu ballaadhan yahy ee taana uu ku xigsiiyey addoomaha inuu amray inay kelidii caabudaan taasi waxay koobsanaysaa inay hijradu waajibta wailaa waa maxay faa'iidada ku jirta waranka ilaahay uu ku waramayo dhulkiisu inuu ballaadhan yahy waadix waay qaala albagawiyu wuxuu yihi raximah llahu tacala naزlat way soo degtay hadihi اlaayatu fi lmuslimiina bay kusoo degtay aladiina kuwaasoo bimakata ku sugnaa walam yuhaajiruu aan hijroon naadaahum اllahu ilahay wuxuu ugu dhawaaqay bismi اliimaan magaca iimaanka yaa cibaadiya aladiina aamanuu marka macnaheedu waa maxay naadaahum llahu bismi liimaan wax ha lam yakfuruu bitarki hijrati lwaajiba hijrada waajibka ay ka tegeen kumay gaaloobin cusaad bay ku noqdeen soo ma oo qof gaaloobay ilahay bismi liimaan ugu dhawaaqi maayo ya ayuha aladiina aamanu laa tatakiduu caduwa caduwakum awliya xaaib bay kusoo degtay muwaalaat buu sameeyey soo ma muwaalaat lkufaar wdaliilu waxa u daliila calى lhijrati ay calى wujubi lhijrati hijrada waajibnimadeed min asunati xaalad daliilkaasi axaadiida uu kamid yahay qowluhu salى اllahu alيه wasalam uhi laa tanqaطicu hijratu hijradu yaanay go-in macnaa ha joojinina xataa tanqaطica tawbatu walaa tanqaطicu tawbatu tawbaduna go-i mayso xataa taطlca shamsu min maqribiha ilaa qoraxdu ay kasoo baxda ka dhacday falama istaqara markuu nabigu saldhigtuu ku sugnaaday fi lmadinati umira waxaa la amray bibaqiyati sharaa'ic islam baa la amray akaamti axkaamtii islaamka ee kale mil الزakاti والsوm والxaji والأdاni والجihaadi والأmr bmacruf والnahy can الmunkar akada wuxuu nebigu ku qaatay calى hada arinkaa dushiisa arinkaa yana madiine isagoo kusoo in axkaamtu ay kusoo degaysay cashra siniina wa twufiya waa la oofsaday salى اllahu alayh wasalam uu geeriyooday diinuhu diintiisuna baaqin weeye oo diintii lamay dhiman wahaadaa kanina diinuhu weeye ku hor yaala laa khayra wax khayri mawjuudu mid jira maaha ilaa hadduu jirana dala umata ummadda wuu tusiye caleyh khayrkaa walaa sharun sharna mawjuudun mid jira maaha ilaa hadduu jirana xadarha ummadda waa uga digay minhu sharkaas wاlkhayru khayrka aladii khayrkaasoo dalahaa uu tusiyey ummadda calayhi dushiisa atowxiid wey wa jamiicu maa weeye shay dhammaanto yuxib llahu ilahay u jecel wayardaahu raalli u ku yihi washaru ladii sharka xadaraha minhu ilaahay ummadda uga digaa shirku weeye wa jamiicu maa shay dhammaanti weeye krahu llah ilaahay u necabya waya abaahu ilaahay uu diidan yahi bacahahu llah ilaahay baa nebi maxamed diray ila naas dadka u diray kaafatan xaale ay dhan waftarada waa faral yeelay aacatahu kaamir calى jamiici اthaqaleyn waa aljini walinsiga jinka iyo insiga ah wdaliilu waxa u daliila in nebi maxamed dadkao dhan loo diray jin iyo insiba qowluhu tacala ilahay uri qul waxaa tira ya ayuha الnaasu jin iyo insi o inii anigu rasuul llahi baana ilaykum idinka laysoo kiin diray jamiican xaalaad dhantiin wa akmal allahu ilaahay waa dhamaystiray bihi wuxuu nebi maxamed u waxyooday buu ku dhamaystiray addiina diinta wadaliiluna qowluhu tacaala weeye ilahay u alyawma maantan akmaltu dhamaystira lakum idinka idin dhamaystiray diinakum wa atmamtu calaykum waan taam yeelay dushiina nicmati waradiitu waan raali noqday lakum idinka alislaama diina diin ahaan ikmaal diin laba tafsiir bay culimadu ku leeyihin baynu yaa garay labadii tafsiir tafadl barak allah fi qum tafsiira koowaad in la idhaahdo alaxkaam washaraa'ic in diinakum looga jeedo tafsiirka labaadna a markaa xajakum waad xajideen idinka oo munfaridiin can mushrikiin ah sax wey wdaliilu waxa u daliila calىa mowtihi salى اllahu alيه wasalam nebigu inuu dhintay qowluhu tacaala way ilaah uri inaka adigu nebi maxamedow meyitun waad dhiman doontaa wainahum iyaguna mayituuna waa kuwa dhiman doona uma dhimashada dabeed inakum idinku ywma alqiyaamati maalinka qiyaame cinda rabbikum rabbigiin agtiibaa takhtasimuuna ayaad ku doodeysaan aada xuquuqda isugu sheeganaysaa ilahay baan idin kala saaraya meyit iyo meyt maxaa udhexeeya haye ka nool imika lakin dhiman doona maydna haddaabuu dhi mayd yiiba ah, way jasaak allah khayr wاnnaasu dadku idaa maatuu markay dhintaan yubcathuuna waa la soo saaraya bacigu muxuu ahaa albacu muxuu ahaa haye aduu hore jawaabtay haye ixyaaء اlmowta waikhraajuhum min qubuurihim صaxiix jazaak اllah khayr oo dadkii dhintay in la nooleeyo oo xabaalahoodii laga soo saaro inta la nooleeyey wdaliilu waxa u daliila dadku markay dhintaan kadib in lasoo saari doono qowluhu tacala ilahay u ihi minhaa ciidda dhulkaanu khalaqnaakum idinka abuurnay oo nebi aadam ciid baa abuurkiisa laga bilaabay wa fiihaa ciiddaasi ayaana nuciidukum idinku celin doonaa wa minhaa turaabkaasaa nukhrijukum idinka soo saari taaratan taaratan ay maratan ukraa mar labaad mar kale qowluhu tacaala ilah ui wallahu ilahay ambatakum <clears throat> waa idinka soo saaray min alardi dhulka nabaatan ay imbaatan ambatakum ay anshaakum min alard nabaatan ay imbaatan uma intaa dabeed yuciidukum waa idinku celin doonaa fiiha yani ambatakum ibtadaa khalqakum min alard nabatan imbatan uma yuciidukum waa idinku celin doonaa fiiha wala idinku aasi doonaa wayukhrijukum waa idinka soo saari doonaa minhaa ikhraajan wa bacda albacthi soo saarista dabadeed muxaasabuuna kuwa la xisaabinayo wamajziyuuna waa kuwa lagu abaalmarinaya biacmaalihim wadaliilu waxa u daliila xisaabta jazaaga qowluhu tacaala wa ilaahay u walilaahi ilaahay baa iskale maa fi samaawaati waxaa samooyin ku sugan iyo wamaa fi lard liyajziya aladiina suu u abaalmariyo kuwaasaa u xumaanta samey bimaa camiluu waxay sameeyeen wayejziya aladiina suu u abaalmariyo kuwii axsanuu wanaagga sameeyey fi lcibaada khalqigana ixsaan u sameeyey bilxusnaa ta wanaageedu halka u sarreysa gaadhay oo jannada ah subxaan allah bal ilaahay fadligiisaag yejziya aladiina asaa bimaa camiluu wax xumaanta ay sameeyeen xataa tadciif ma jiro laban laab wayejziya aladiina axsanuu bilxusna waa ila camalkoodu janno umu gooyeen waman kadaba ka beeniya bilbacfi bacfiga kafara waa gaaloobay wadaliil waxa u dilay inuu gaalooben qawluhu tacaala wey ilahay wey zacama waxay sheegteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an la yubcau inaan lasoo saaray qul waxaad tidhaahdaa balaa haaye warabbii baan ku dhaartay latubcauna waa laydin soo saaro ladin soo saara uma latunaba-una marka laydin soo saaro kadib waa laydin sheegay bimaa camiltum waxaad samayseen wadalika arrinkaas arrinkaasoo in laydin soo saaro waxaad samayseen oo dhan laydin soo hordhigaa cala allahi ilaahi yasiir waa mid u fudud wa arsala allahu ilaahay waa diray jamiica rusul rususha dhammaantood mubashiriina xaalo ay yihiin kuwa dadka wanaagsan u bushaareynaya mundiriina xaalayin kuwa u digahaya albishaara yaa sheegaya tacriifkeeda albishaara albishaara alihbaaru bima yasur mbshiru bcadaabi alimna bima ysurba e ka maxayn raacinayna haye aaliba alibaaru bima yasuru aalib sida haalibka wey laakiin waa dhacdaa waxaan lagu farxahayn in bishaaro lagu magacaabo wdaliil waxa u daliila arinka qowluhu tacala ilahy uri rusula arsalnaa waanu diray ama arsala waa diray ilaahay rusulan mubashiriina rusushaasi oo kuwa bushaaraynaya wamundiriina kuwa digaya lianlaa yakuuna buu ilaahay u diray si aanay ugu sugnaan linaasi dadka cala allahi ilahay aanay ugu sugnaan xujatun daliil bacda rusul ay bacda irsaali rusul wa awaluhum rususha kooda u horreeyay nuuxun calayhi salaam waxyiga un ku horeeyey nebi nuux muxuu aha laba waxyi baa jira waynu horta labada waxyi waa maxay rijaal weynakum labada waxyi waa maxay kor uqaad kor labada waxyo horta i sheeg waxyu kada waxyu kada baan kaa rabaa ma haysi waad mahadisanta haye tafadal oo gacanta taageysa haddana xaggaasaad qabata ha ya rio nacam waa nooc waxyiga ka mid a ah. jazaaka allahu khayr lakin keen ujeednay maaha haye tafadal waxyu waxyu nubuwa sax iyo iyo waxyu risaala waxyu risaala waxyu nubuwa marka waxyigu nebi nuux ku horeeyey keebuha waxyu risaala sooma waxyu nubuwaya kaga horeeyey nebi aadam waxay tusinaysaa faaidada ay leedahay kitaabka in lagu sharaxo sayn maanta akriyayn haddaan maalintii kood idinku akriy la ka warrama saa ku dhaafi lahayn waxaa miyaad garan laydeen markiiba ishkaal baa ku hor iman laha siduu nebi nuux awaluhum u yihi soo ka aadamba nebi ahay ka horreeyey imika ishkaalka xalkiisa waad haysaa sooma wa akhirhum kooda u dambeeyana muxamedu weeye salى اllahu alيyh wasalam wa huwa muxamed khatamu nabiyiina weeye laa nabiya nebi bacdahu dabadii ma ahan wdaliiluna qowluhu tacala w ilah uhi ma kana muxamedu muxamed ma ahan aba axadi axad aabi axad kaasoo min rijaalikum raggiina kamid a waxaa lagu diidayey qadiyadii tabaniga qofku ilmo aanu dhalin inuu sheegto marka zayd ayaa la odhan jiray zayd ibnu xaarisa la odhan jiray zayd ibnu maxamed taasaa lagu soo afjaray aayadda kale ku jirta fi suurati axzaab lafteedana awalkeeda ilahay muxuu udcuuhum liaabaa'ihim fain lam taclamuu aabaa'ahum faikwanukum fi اdiin wamawaalikum walaakin hase yeeshee rasuul اllahi weeye kii ilaahay soo diray wey khatama nabiy nebiyada kii lagu khatimo wey wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday bikuli shayin shay kastaba caliiman mid u cilmi leh wاdaliilu waxa u daliila calى ana awalahum kooda horeeya nuuxin inaa qowluhu tacala ilah uri ina anagu awxaynaa u waxyoonay ilayka adiga waa ku waxyoonay kama awxaynaa sidaan ugu waxyoonay ilaa nuuxin wاnabiyina nabiyada sidaan ugu waxyoonay min bacdihi nebi nuux ka dambeeyey aayaddan halkay naga tusinaysaa waxyigu waxyu risaale inuu ku horeeyey nebi nuux haye tafadl cimaamadda xidhan ad ah, cimaamad xidhan way <laughs> kaa dambeey haye sax yaana nebi maxamed waxaa loo sheegay in loogu waxyooday si nebi nuux loogu waxyooday taasi horta taana tdamba weybo taasi maxay tusinaysaa inuu isagu u horreeyey waayo hadday cid kale ka horreysa jirto waa la sheegila soo ma dabeetana nebiyadiina waa laga dambeysiyey wاnabiyiina min bacdihi annabiyiinana maxaa looga jeedaa inu ya aلrusul ila waxyu risaala laga hadlayey soo ma wkulu ummatin ummad kaste bacaa allahu ilaahay waa diray ila yadoo u diray rasuula min nuuxi laga soo bilaabo ilaa muxamedi sala allahu alayh wasalam yaamuruhum rasuulkaasoo amraya bicibaadati illahi ilahay caabudistiisa waxdu ilahay xaalo kelidii wayanhaahum u diidayo ka reebaya can cibaadati daaguut macbuudaadka kale ee caabudistooda wadaliilu waxaa u daliila inuu rususha ilahay arrinkaa la diray qowluhu tacala ilah uli walaqad bacathnaa dhab ahaan waanu diray fii kuli ummatin ummad kasta dhexdeed rasuula an icbudu llaha baanu la diray ilaahay caabuda cibaado aada u gooni yeelaysaan wajtanibuu ka dheeraada adaaguuta waxaa ilaahay sokadii la caabudo waftarada allahu ilaahay waa faral yeelay calaa jamiici alcibaad addoomaha o dhan wuxuu ku faral yeelay alkufra buu ku faral yeelay ka beri noqosho biaaguut min aaaguuti ay ka beri noqdaan iyo waliimaani iimaan bilahi ay rumeeyaan alkufra biaaguut muxuu u horeysiiyey baynu hi muwaafaqata lilqur'an faman yakfur biaaguut wayumin billah sax ayib qur-aanku haddaba muxuu u horeysiiyey alkufr biaaguut cala aliimaani billah mid hore u jawaabtay ay tafadal ma sha allah ma sha allah صح التصفiyatu qabla التaxliya soo ma ila iimaanku waa meeshuu qurxinaya ya marka intaan meesha la qurxin marka hore so in la sifeeyo ma iimaanba dee qalbigii geli mayd oo shirki ku jira horta shirki ka saar kadib buu iimaanku gelayaa qaala bnu اlqayim wuxu uhi raximah اllahu tacala macna طaaguut طaaguut macnihiisu maa shayga weeyaan tajaawaza uu gudbo bihi sababtii alcabdu addoonku xaddahu addoonka xad baa loo yeelay wax kastoo addoonku xadka uu kaga gudbu kaga tallaabo taaquut la dha wa min macbuudina mid la caabuda aw matbuucina mid la raaco aw mutaacina mid la adeeco marka macbuudku dee waa asnaamtii iyo wixii lamid ahaa matbuucuna waa culimadii mutaacuna waa umaradii xadka lagaga gudbayey wطawaakiituna kahiirat way fara badan tahay wa ru'uusuhum khamsat ru'uusuhum maxaa looga jeedaa aclaahum wa akharuhum sharan soo ma ila ra'sigu madaxa ama madaxu jidhka halka u sareysu kaga yaala markaa kuwooda u sareeya xagga sharka iyo dhibka khamsatu masha ibliisu lacanahu اllah min baab اlإkhbaar in la idhaahdo ilaahay baa inoo sheegay inuu nacdalay laakiin inaad min baabi ducaa ka dhigto rasuulku alayh الsalatu salaam uu diiday taas dee wuu ka helayaa taas oo rasuulku wuxuu yihi midkiin hadduu turunturoodo iyaanuu markaa shaydaanka nacdalin maaha in loo turaye bimacnaa uu ka helayaaba taasoo anaa sidaa u galay buu odhanaya oo dhibkaa u geystay awoodeydan waxaa ugu geystay waman cubida iyo wamanka cubida la caabuday huwa xaalu isagu raadin caabudistaa la caabuday raalli uu ku yahy iyo waman daca annaasa mid dadka ugu yeedhay ilaa cibaadati nafsi marka labadu way kala duwan yihin ka hore ha ugu yeedha ama yaanu ugu yeedhina raalli buu ku yahy waxaa dhici karta isagoon dadka ugu yeedhin inay caabudaan laakiin raalli uu ku noqday kana dadka wuxuu ugu yeedhay inay caabudaan ha ka yeelaanoo ha caabudaan ama yaani ka yeelini mujarad dacwat الnaas ilى cibaadati gayr الlah ayuu qofku taaquud ku noqonaya waman iddacayo qofka sheegta shay-an shay inuu ogyo min cilmi اlgeyb ka mida waman xakama iyo qofka xukuma bigayri ma anzla اllah wuxuu ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn wاdaliilu waxaa u daliila qowlu tacaalى maxay u daliila inuu ilahay dado ku faral yeelay alkufra bالطaaquut wاliimaana biاllah xagga sare u noqo qowluhu tacaala wa ilahay uhi laa ikraaha khasbitaan fi diini diinta dhexdeeda ma ahan qof diin lagu khasbi maayo qad tabayana waa caddaaday arushdu hanuunkii min algayi baadiyowgii wuu ka caddaado labadaas way kala saafmeen faman yakfur biطaaguuti ka طaaguutka ka beri noqda wa yu'min billaahi ilaahay rumeeya faqad istamsaka dhab ahaan uu qabsaday bilcurwati guntintii alwuhqa adkaanta badnayd lanfisaama furmitaan lahaa uma sugnaan guntintaas waa laa ilaha illa اllah wallahu ilaahay samiicu dhawaaq kasta mid maqlo weeye calim wax walbana og wa hada kani oo ah alkufru bالطaaguut wاliimaanu biاllah huwa isagu macna laa ilaha ila اllah wey o laa ilah macneedu waaba intaas wa aliimaanu biاllah alkufru bالطaaguut oo laa ilaha waa alkufru bالطaaguut ila اllahuna waa aliimaanu biاllah wa fi lxadiiثi xadiidkii waxaa ku sugan waa xadiidkii mucaad imaamu axmed iyo baa wariyey raأس اlmri diinta madaxeedu alislaamu towxiidka wey wa camuuduhu tiirkiisuna asalaatu wey wa dirwatu sanaamihi kuruskiisa baarkiisuna aljihaadu fii sabiili اllaahi weeye oo laba sababoodba jihaadka waa loogu shabahay baarka kuruska arrinta koowaad oo quruxda taa waynu sheegnay sooma iyo arrinta labaad oo ah yani waa sacbulmanaal oo neefka geela ah baarka kuruskiisa ka sarreeya inaad gaadha way adagtay sooma waa inaad de wax fuusho ama aad isagaba dee korto jihaadkuna waa adagay wayaan macana isagoo quruxdii diinta ah wallaahu ilaahay baa aclamu wax walba u cilmi badan wa salى اllahu عalى muxamadi wa عalى aalihi wa صaxbihi waslm